الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله التلقي عن المبتدع قفك مبتدعا علم لقل علم وعلم لقل قاته أي مصنف فصل كانوا عقدي ما هو حكمه يعني حكم المبتدع حكم الأخذ عن المبتدع إن قف مبتدع laga qaato cilmiga xukunkiisu muxuu yahay marka waxaan arki doonaa an almusanifu yuiilu nafasa bi hada inuu aad ugu dheeraan doono atalaqi cala mubtadic ayaan arki doonaa in badan ayuu ka hadli doonaa masaaix fara badan iyo masaa'il aad u qiimo badan ayuu keeni doonaa wuxuu musanifku yidhi raximah احذر أبا, أبا الجهل احذر أبا الجهل احذر كدكتونو وسني ينسلني طالب العلم قاه أبا الجهل يعني صاحب الجهل قف الجهل وصاحبك اه كإلالي أبا الجهل أبا صاحب الجهل بلوشي ذا واكي أبا الجهل قاسي المبتدع قفك مبتدع آه. كإلالي بدعاد قفك اللي يناده iska ilaali bidcadiisu ama mid mukafira ah ha noqoto oo gaalnimo gaarsiiso ama mid mufasiqa ahoo faasiq ka dhigtaba ha noqotee mubtadaca iska ilaali mubtadaca waa kee alladii kii weye masahu ou taabtay zayqu lcaqiida yani maylu lcaqiida caqiidadii saxda ahayd ee nabiyulaahi maxamed ilaahay usoo dhiibay oo saxaabaday ka soo guuriyeen muctaqadkii salaf saalix ah caqiidadii ahlu sunnaha ah leexasho uu ka leexday ay taabatay ninkaas waa abaljahli waa saaxib lbidac iska ilaal waxaa ka qaadani wahashiyatu ay dabooshay suxbu lkhuraafa khuraafada waxyaalaha bidacda iyo waxa lamidka ihi daruurahoodiina ay dabooleen suxub waa jamcu saxaabi yani ay dabooleen oo markaa xaqiiba ka dabooleen suxubtii weyaan leanna hadda waad og tahay haddii cirka ay daruuro daboolaan oo saxaab uu qariyo dhulka dhan cirka dhan uu isxiro saxaabka muxuu kaa qarinaya maxay kaa qarinaysaa xidigihii bay kaa qarinaysaa dayxii bay kaa qarinaysaa qoraxdii wix iftiin iyo nuuro iyo dhan ahaa ayay kaa qarinaysaa sidaas darteed bay bidacduna waxay kaa qarinaysaa wixii sunnada ahaa ee nadiifkii iyo nuurkii ayay kaa ilaalinayaan marka wafashiyatu ay dabooshay suxbu lkhuraafa khuraafada waxa aanan yani bidcada ah waxa bidcooyinka ah daruurahoodii ay dabooleen kaa iska ilaali buu leeyahy markaasuu sifaadkiisa sii wadaa wuxuu yidhi yuxakimu wuxuu xaakim ka dhigtaa ee yajcalu xaakiman wey xaakim wax kala saaro ayuu wuxuu ka dhigtaa alhawa hawada waxa uu jecel yahay bidacdiisii oo naftiisu waxay rabto ayuu xukumaa marka naftiisaa ah alaamiratu wanaahiya waa naftiisa weeyaan nafta xaqa u diido hawadiisa u diido hawadiisa u diidayso xaqii bay u diiday bidacdii bay raacaysaa marka bidcadii iyo baatilkii ayuu xukumaa hawadiisuu daba socdaa أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله قف كاسو كرواد ومعيدها ننكر تمجلته يحكم الهوى هولي بو حاكم كدقاء يجعل حاكما ويسميه هولي سي أوحو جعلابو حكوت الماما العقل عقل بوكوت الماما عقل هو أيضا إلا قاطعه صحبة وأيضا wayacdilu wuxuu ka leexanay can nafsi nafkiina wuu ka leexanaya nusuustii saxda ahaydna wuu ka leexana wy markaasuu shiku wuxuu yidhi wahal ilcaqlu ilaa fi nafsi wahal ilcaqlu caqligu miyuu yahayba ilaa fi nafsi ilaa fii muwaafaqati annas naska inay iswaafaqaan mooye ma wax kaloo caqligu yahayba caqliga nusuusta caqliga sariixa ah ee saafiga ihi nusuusta saxiixa ah marna isma khilaafaan waxa iskhilaafo oo caqliga yani marka ay leeyihin nusuusta ay caqliga ka hormarinayaan waa caqliga faasidka oo jiran nusuusta ay khilaafayaanna oo caqligoodu waafaqsan oo naska saxda ay khilaafayaan lanna caqli mariid ah oo jiran nas saxiixa ma qaabili karo caqligiibaaba jiran boo faasida weyaan marka wuxuu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin raxmatullahi caleyhi markuu taa ka hadlayo wuxuu leeyahay laa yumkinu liayi caqlin saxiixin khaalin min ashubuhaati waashahawaati an yukhaalifa alcaqla saxiixa abadan marna suuragal ma aha caqli sariixa oo shubhaad iyo shahawaad ka maran inuu khilaafo naqliga saxiixa ah abadan marka cilada xageebay ku jirtaa buu leeyahay cudurka xagee buu ka jiraa laakina alcillata ima min annaqli inay ka timid cilladu xagga naqliga waxaa la soo guuriyey oo nusuustan qur'aankii ma aha yani axaadiis daciifo ah iyo mawduucaad ah baa loo soo guurinaya qad yakunu hayra saxiixin inuusan xadiidkaa saxiix ahayn loo soo naqliyo loo soo guuriyo isaguna muctaqadkiisa ku dhisay ayaa la arkaa aw min alcaqli buu ka yimaada cilladu ay ka timaada cudurkuna caqligu ka yimaadaa markaasuu yidhi caqligii laftiisii qad yakuunu hayra saxiix caqli jiran inuu yahay baaba la arkaa buu leeyahy amaa maca saraaxati alcaqli wa sixati alnaqli falaa yumkin an yuujada tacaarudun itlaaqa yacni wuxuu leeyahay caqligoo fiyow oo sariix ah iyo naqli saxiix ah oo nusuustee saxiix ah marna suuragal ma aha tacaarud inuu ka hor yimaado caqliga iyo iyo naska inay iskhilaafaan marna ma dhici karayso weyaan haddaad aragto qof yani nusuustii leexinaya caqligiisa ama jiran ama nas aan sax ahayn ayuu haystaa oo ku dhegan yahay weyaan markaasu wuxuu yidhi shiikhu hal ilcaqlu ilaa fi nafsi yani caqligu ma wuxuu yahayba wax kale miyuu yahay ilaa muwaafaqat nafsi naska inuu waafaqa mooye wax kalaba caqligu maba ahaba caqliga nasku waafaqaaye maba khilaafaba weyaan walidalika sheekh islam ibnu taymiya kitaab aad u weyn ayuu leeyahay oo daru tacaarud alcaqli wanaqli la yidhaahdo caqliga iyo naqliga nusuusta iyo caqligu inaysan iskhilaafsanayn iskhilaafkooda diido la diidaya ayuu kitaab dhan ka alifaa weyaan aad u qiimo badan markuu caqligii ou yani hawo ka dhigto xaakim ka dhigtahay wayastansiku wuxuu qabsanayaa biaciifi axaadiis daciifu ku dhagaa u qabsada wayabcud wuxuuna ka fogaadaa can saxiixi xadiiska saxiixa xaggu iska dhigi marnabuu ku leeyahay kii daciifka ahaaba hawadiisi waafaqay oo aan sugnayn kaabuu ku dhegi weeyaan marka wayuqaalu lahum waxaa loo yidhahdaa aydan dadka abaljahlig hadda aan ku soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa haddana magac kale loo bixiyaayo ahlu shubuhaati baa la yidhaahdaa dadka shubahaadka asxaabu shubahaat shubahaadka dadkiisii saaxiibadii ahaa shubha la imaanay waxaa kaloo la yidhahdaa ahlulahwaai waxaa kaloo la ahlulbidac intaba waa la yidhaahdaa ahlulahwaai iyo ahlushubahaad iyo ahlubidac iyo abaljahli iyo kulligoos wada macno buu ka wadaa weeyaan weligaa sidaa darteed buu kaana bnu mubaarak raimahullahu raximahu llahu tacaala cabdullaahi bnu mubaarak ayaa wuxuu ahaa yusami lmubtadica dadka mubtadicada wuxuu ku magacaabi jiray alasaakira kuwii yaryaraa ayuu ku tilmaami jiray asaaqir ayaa la yidhaahdaa marba hadduu mubtadici yahay asaga naftiisaba ha isla weynaado hadduu doonee fa huwa sagiirun waa yarya marba hadduu nusuusta khilaafo waa sagiir wey wax liito weeyaan waa taa weeyaan marka fa kullu man lam ya'khud alxaqa fa huwa sagiirun mid kasta oon xaqa qaadanin waa mid liito oo sagiira weeyaan marka ahlubidaca ayuu asaaqir ku tilmaami jiray weeyaan walidaalika sheekh ibnu cuthaymiin markuu halkaas hadalka sheekha uu sharxayo de wuxuu dhihi jiray wuxuu leeyahay wahada wasfun mutaabiqun limusuufihi in asaahir lagu magacaabo ahlu bidaca waa tilmaam axadkii ay tilmaamaysa daboolayso weyaan waa mutaabiq bay ku tahay waa isdaboolan laba lafdiyo islah wey markaasuu yidhi fahum asaakiru wain cadamuu anfusahum naftooda ha weyneeyaane haba la weynaatee waxa w shaairuha kulliyta weeyaan wa kullu man khaalafa nasa fahuwa sagiirun qof kasta oo naska khilaafo waa sagiir w waa mid sagiira buu leeyahay marka axaadiista daciifada ah iyo mawduucaadka iyo waxaasi ka daba wareegaan markaasay ayaga madhab ku dhisaan wahaakada dadka marka axaadiista daciifka inta badan qaato axaadiista saxiixana ka leexdaa wuxuu shiiku leeyahay ibnu cuthaymiin waxa u badan dadka wucaada ahee yani iyo qusaasta sheekeeye oo dadka maaragtay raba inay soo jiitaan oo markaas axaadiis daciifa iyo axaadiis mawduuca ay dadkii ku cabsi gelinayaan oo ku raqba gelinayaan waxay rabaan inay qaataan axaadiistaas wixii saxiixa inta ka lexdeen aa daciif loo soo ururiyey iyo mawduucaad markaas halkaa dul fadhiyaan wahaakada qolo kastoo ama suufiya ha noqoto ama ahlu bidaca noocuu yahayba waxaasoo kale ay sameeyaan axaadiistaasay isticmaalaan w axaadiis daciifa ay madaahibtoodu ku dhisaan weyaan wa qaala dahabiyu raximah llahu alimaamu dahabi ayaa wuxuu yidhi allahu naxariistee idaa ra'ayta almutakalima almubtadica idaa ra'ayta haddii aad aragto almutakallima midka saaxibulkalaamka ah saaxibulkalaam la dadka ahlukalaamka ka shaqeeye wey yani ahlu falsafa tafalsufka iyo caqliga nusuusta ka hormariyo waa kuwa weeyaan almubtadica ee mubtadice ahaa hadaad aragta yquulu isagoo oranayo dacna min alkitaabi walaxaadiii wahaati lcaqla naga daa kitaabka xagga iska dhig qur-aanka axaadiista nabigana xagga naga dhig wahaati lcaqla kaale la imo caqligeed qofkule haddaa aragta buu yidhi faclam anahu abu jahlin kaas inuu yahay saaxibu jahlin jahli mid u saaxiiba jaahil ah oo jahli u saaxiiba inuu yahay ogow waidaa ra'ayta saalika kaa waxa weeye qofka maaragtay cilmulkalaamka ka shaqeeyo oo falsafada diintiisi ka dhigtay kana tago nusuusta sariixada iyo aayaadka qur-aanka ka tago wuxuu leeyahay waidaa ra'ayta saalika tawxiidiya saalika tawxiidi hadda wuxuu ujeedaa suufiyatu weeyaan kii ariiqa suluuga yani maaragtay suluugan hagaajinayna ee dhaqanka iyo maaragtay cibaadaadka iyo ugu yeeraya tawxiidiga ahaa tawxiidi allahu aclam macnaha wuxuu ula jeedaa tawxiidiyada bimacnaa alitixaad walxuluul muu ka wada dadkii yani aaminsan wulaata suufiya waxay aaminsan yihiin alitixaad wax la yidhaahdo atawxiid yani ilaahay iyo khalqigiisa inay isdhex galeen oo isku dhex jiraan oo aaminsan yahin allah iyo addoommadiisa waxdat lwujuuda la yidhahdaa waa madhab la yaqaano oo madaahibtan ahlu dalaalka ay leeyihiin ayuu ka mid yahay waxdat lwujuud caalamka oo dhan waxa weeye maaragtay waa urmid weyn geedaha ilaahayba ku dhex jiro bani aadamka ilaah ku dhex jiro xayawaanaadka alla ku dhex jiro waxaasoo dhan bay aaminsan yihiin waxdatul wujuuda la yidhahda marka tawxiidiga inuu ayaga u jeedo waa suuragal wey yaquulu isagoo odhanaya haddaa aragto dacnaa min alnaqli wa min alcaqli kan yani wuxuu le naqliga ama aayad qur'aan ha noqdo ama xadiid ha noqdo xagga naga dhig caqliga laftiisa xagga naga dhiga isagana tuur wahaati dowqa dowq la imo dhadhan yani waxyaalaha oo oo maaragtay وتشطحاتك وحي عيد حاسوكية يراهدان وي إيه والوجدة يعني حبك إيه عشقك جعيلك إيه وحيالها ذوق اللي يراهده إيه كالة سوكا إيه كان نصوصة إيه عقلنا حقا نقدك وحيالها مارتين cishqiga iyo jacaylka iyo dhadhanka oo aan dhadhansanayn waxay kuleeyihiin xadradii baan dhadhansanayna xadratu yani aluluhiya baan dhadhansanaynaa ee xagga nusuusta naga dhig suukayo keen ninkula haddaa aragto isagana faclam ogow annahu ninkaas kule nusuusta iyo caqligaba xagga iska dhig ku odhanaya ibliisun inuu shaydaan yahay qad dahara muuqday bisuurati basharin qof bani aadama suuradii ibliis isku soo ekaysiiye inuu yahay ogow waa shaydaan inuu dadka diinta ka habaabiyuu raba ka dhumiyuu doonayaa waa shaydaan tashaqul sameeyey bani aadam isku ekaysiiye weeyaan aw amase hadduusan isku ekaysiinin qad xalla fiihi shaydaanku ou dhexdiisa degay shaydaan baa dhex degay ninkaase ogow buu leeyahay fain jabunta fain jabunta minhu fahrab fain jabunta haddaad ka fuliyowdo bimacnaa aad kari weyso weye uu kaa dood badan yahay kaa muran badan yahay kaa xoog badan yahay kaa shido badan yahay oodan adiga qancin karaynin sahru buu yidhi ka carar iskaga tag kaasoo kale waa laga carara ha u dhawaanin ka tag wa ilaa haddii uusan yani in lam tajban way in lam tajbun haddaanu iska fuliyoobina mida ka adag tahay uu yahay oo aad yani qancin karto oo aad eh, madhabkiisa baatilka banaanka inta dhigto aad ifxaam ku samayn karto aftiri karto haddii uu yahay fasraxhu nagid ama yani sharcada ama maarata ha noqdo mid macnawiya ama mid xisiya ha noqdo macno ahaan u lagado xujadii kaga adkow haddaa ka adag tahay ifxaami w afka maaratay aftir yuusan hadlin wabruk calaa sadrihi xabadkan uga fariiso markaa lagado xabadka uga fariiso wabruk fariiso calaa sadrihi xabadkiisa dushiisa ku fariiso waqra calayhi waa shaydaane dushiisa waxaa ku dul akrisa aayat kursiy aayatkursi ku dul akri waqnaqhu ceejina ceega ku dheg buu leeyahay yani kaa waa mada ka adkaato dilootay weya shaydaan shaydaankana aayatkursi meesha lagu akriya waa ka carara marka kaasoo kale iskaga fogow buu leeyahay calaa kulli xaalin shiikhu meeshaan maqsadka uu ujeedo waa atanfiir can alahdi can lmubtadica dadka ahlubidaca in wax laga qaato cayrin dadka laga cayrinayo ayuu meeshaan musanifku u caqiday wey waana arki doonaa in badan buunu aahaartii kulli noo keeni doonaa ahlu cilmiga waxay salafkeenni meesha ka istaagi jireen saaxibulbidaca salafkana ridwaanullaahi calayhim kalimaad oo ay qofka mubtadicaa ah in cilmiga laga qaato ay kaga reebayaan oo aad u tiro badan baa jiro xasanulbasri oo kale raxmatullaahi calayhi sida imaamu daarimi oo soo guurinayo lalikai ibnu bata alcukburi aimadaasoo dhan ay soo guuriyaan bisanadin saxiixin wuxuu dhihi jiray xasan albasri laa tujaalisuu ahla alhawaa'i walaa tujaadiluuhum walaa tasmacuu minhum dadka ahlwaaga ahlubidaca laa tujaalis hala fadhiisanina ka carara walaa tujaadiluuhum hala doodina dood haddaan la gashin waxaa laga yaabaa qalbigooska daciif wey inuu kaa fasaaxo badan yaho oo ku baadiyeeyo baa la arkaa walaa tasmacuu minhum hana ka dhegaysanina waxba ha ka maqlinina cilmi iyo midna ha ka akhrisanina buu lihi abu kilaaba oo kaleeto raximahullah wuxuu dhihi jiray sida imaam darimi iyo maarata imaam ajuri fi shariica uu ku warinaayo lalikai ayagaba ay soo saareen wuxuu dhihi jiray laa tujaalisuu ahla alahwa dadka ahlu bidaca hala fadhiisanina walaa tujaadiluuhum haladoodina fa inii laa aamanu an yaqmusuukum kama aamin ihi an yakmisuukum inay idin dhexgeliyaan fii dalaalatihim baadidooda inay idin dhexgeliyaan ka aamin ma ihi ha u teginana aw yulabisuu calaykum maa tacrifuun wixii aad taqiineen oon sunnadii ah inay idinka dhexgeliyaan oo khalad idinka geliyaan yani maaragtay kama aamin ihiye ahlu bidaca la fadhiisanina marka dadka ahlu sunnaha weligood ahlu bidaca dadka waa ka cayriyaan waxay yidhaha yaa lala fadhiisanin sababta qalbiga daciif waay barrinta shubhadiisiiyaad qaadan waxaa dhici karto adigoo barrinta markaad ninkaa mubtadica la fadhiisato oo aad wax ka qaadato od wax ka dhegaysato berri adigoo ama jahmi ah ama takfiiri ah ama muctazili ah ama ashcari ah ama xisbi jalid ah oo maaragtay isagana bidcada ugu yeero iyo tafaruq ugu yeero iyo wax lamidoo ah sunnadii iyo dadkeedii maaragtay ka cayriyo inaad noqoto baa suuragal ah maxamed ibnu siriin yani wuxuu dhihi jiray isagana sida imaam muslim fii muqadimati saxiixihi kitaabkiisa saxiix muslim sharxiis muqadimadiisa uu ku soo saaray wuxuu dhihi jiray ina hada diin ina hada alcilma diinun cilmigana cilmi shariica ah waa diin wey fanduruu caman ta'khuduuna diinakum iska fiiriya dadka aad diintiina ka qaadanaysaan qofkaas muctaqadkiisa saliimiya maaragtay mise bidcu dadka ugu yeeraa tafaruq ma ugu yeeraa dadka ma wuxuu ugu yeeraa dadka muslimiinta takfiirintoodii gaalaysiinteeda ma wuxuu ugu yeeraa shafka dimaa'i lmuslimiin bikayri xaqin dhiigga dadka muslimiinta xaq la-aan lagu daadiyo waxaas muu dadka ugu yeeraa mise sunnadii saxda ahaydoo nabiylaahi maxamed laga dhaxlo dadka ugu yeeraa hadduu yahay mid takfiiriya oo khaariji ah oo dadka ugu yeerayo in ummadda wada gaala yihiin wada kufaar yihiin inay ummaddu in maaragtay la laayana ay waajibtaha dhiigooda la daadiyo biayri xaqin kaasoo kale mubtadic waayo ka fogo weyaan waa in laga fogaado weyaan waxa waaye maxamed ibnu siriin waxaa kaloo laga soo guuriyaa oo isagan imaam darimi iyo alajuri sanad xasana ay kaga soo naqliyeen waxaa la yidhi yani maxamed ibnu siriin yani laba nin baa usoo gashay waa laba nin o ahlbidaca wey markaasay dhaheen nuxadiuka bixadiiin xadiikaasaan kuu sheegayna qaala la buu yidhi markaas waxay dhaheen haddana fanaqra'u calayka aayatan min kitaab illaahi caza wajal qur'aanka ilaahay sooma jeedi aayad kamida ah ayaan kugu dul akrinaynaa bay dhaheen qaala laa buu yidhi maya iguma dul akrin kartaan xataa aayad idinkama rabaa igu dul akrinina markaasuu wuxuu yidhi lataquumanna canii yani laaquumanahu waa iga tegaysaan oo iga istaagaysaan amaanaa idinka kacayo meesha fadhiga idinkaga kacayo sidaas bay ahaayeen salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim marna maaragtay ahlubidc inay wax ka maqlaan ama ka dhagaystaan maynan ogolaan jirin waxa weeye cabdullaahi mubaaraka laga soo guuriya inuu dhihi jiray lam yakunuu yas'aluuna alisnaada dadkii hore oo waktigii salafu saalix ay joogeen yacni sadrigii hore isnaadka sanadka lama weydiin jirin dadka xadiidka uu sheegay waa laga qaadan jirin waqti waqti saxaaba waqti awaa'il taabiciin lagama qaadan jirin laakiin falamaa waqacat ilfitna fitnadii maalintii ay dhacday oo ay bilaabatay in axaadiistii wax lagu daro oo ahlu bidac iyo ahlul ahwaa ay yimaadeen sida maalan yani maarata raafidadii sidii khawaarijtii sidii qadariyadii markay waxaasoo kala yimaadeen iyo qaaluu ahlu sunnihii waxay dhaheen samuu lana rijaala noo magacaaba raggiinna si aan u ogaano dadka aad wax ka qaadanaysaan yani dadka ad wax ka soo qaadateen noo magacaabay dhihi jiray markaasaa fa yundar qofka waa la eegi jiray ila ahli sunnati qofka ahlu sunnaha la fiirin jiray tan la raadiyo la baarbaaro baa qofka ahlu sunnaha la soo heli jiray markii la helo fa yu'khadu xadiidahu xadiidkooda markaa dadka ahlu sunnaha waa la qaadan jiray wa yundaru ilaa ahli lbidaci ahlu bidacana waa la eegi jiray waa la fiirin jiray falaa yuukhadu xadiiduhum xadiidkooda lama qaadan jirin waa laga tegi jiray weyaan marka salafkeenna ridwaanullaahi calayhim mas'aladan aad iyo aad ayay uga digi jireen oo yani shayga bidcada la yidhaahdo hadda maalan sheekh ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu soo guurinayaa qoladan suufiyada ah yani ee sheegto cishqiga iyo maaragtay wejdiga iyo sheegto wax taqdiir la yidhaahdo ataqdiir oo hayna bilhayn ayay isticmaali jireen taqdiirkaas waa midda imaam shaafici raximah llahu uu yidhi markaan ciraaq ka soo tegaya buu yidhi waxaan uga soo tegay buu imaam shaafic odhanay taraktu bilciraaqi shayan yusamuunahu taqdiir ciraaq waxaan uga soo tegay shay oo ay ku magacaabi jireen taqdiir wey markaasuu yii wadacadhu zanaadiqatu dadka zanaadiqada ahoo diinlaawayaasha ah ayaa arrintaasi sameeyey markaasuu yidhi yushqiluuna bihi can lqur'aan dadka ayay qur'aanka kaga mashquulin jireen ayuu yidhi taqdiirka marka wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin markuu basirayo waxa weeye qofka wuxuu soo qaadanayaa jeedal buu soo qaadanaya ul jeedal ama maarta karbaash la yidhahdo tii aad tidhaahdaba buu soo qaadanaya dad badan wey meel bay iskugu imaanayaan jeedalkaasay qaadanayaan laa ilaaha illa allah bay akrinayaan adkaar bay akrinayaan markaasaa mid walbaba jeedalkiisii uu dhulka ku dhufanaya uu ku garaacaya marka caradiiba dhulkiiba boor ka kacaya markaase waxay leeyihiin waman kaana akara gubaaran kaana ashadda wa aqwa yani ninba ninkuu ka boor badan yahay boorka ay kiciyeen ninba boorka uu ka boor bataa waa ka xoog badan yahay waana ka qawisan yahay bay dhihi jireen wuxuuna tusinaya ninba midkuu ka boor badan yahay fayakunu hada daliilan calaa anahu muriidun muriidun xaqan ayay arintaasi tusaysaa buu leeyahay taasay tusinaysaa saasay ka wadaan buy marka taqdiirkan waxay yidhaahdaan aslan waa xadrada baasha la ama digriga ay suufiyadu u yaqaanaan waxbaa la samaynaya ilaah khayrkiisaa la baryaaya caawa dhanaa lagu soo jeedi markaasaa waktigii ummadda lagu baabi'inaya waxyaalahaasoo dhanaa la yidhahdaa marka qofkaasna iska ilaali qadariga muctasiliga ah ama ninka ahlu kalaamkana asna sidoo kaleeto iska ilaali weyaan wa qaala wuxuu yidhi alimaamu dahabi aydan mar kale raximah llahu tacala ilahay ha u naxariistee wuxuu yidhi wa qara'tu bikhati shaykhi lmuwafaqi wuxuu leeyahay imaam dahabi wa qara'tu waxaan akhriyey bikhati shaykhi almuwafaq yani muwafaq ibn qudaama khadkiisii qoraalkiisii ayaan akhriyey qaala marka wuxuu yidhi asheekh almuwafaq samicnaa darsahu damiirka wuxuu u celinayaa uu kuu fasiro nin kale ibna abi casruun sheekhaas ibna abi casruun la yidhaahdo ayaan darsigiisii dhagaysanay maca akhi anoo walaalkay la jiro oo abi cumar ah yani muwafaq ibnu qudama wuxuu leeyahay walaalkii abu cumar iyo anigoo wada soconno aan sheikha la yidhaahdo ibn abi casruun baan darsigiisii dhegaysanay markaan dhegaysanay haddana waan qaacna waan ka tagnay darsigiis waa ka gonay faraha ka qaadnay yani wanqaacna ay taraknaahu darsigiisi iyo dhegaysigiisii baanu ka tagnay fa samictu akhii walaalkay baan maqlay yaquulu odhanay dakhaltu calayhi bacdu yani walaalkii abi cumar ayaa waxaa arkay isagoo oranayo aan maqlay isagoo oranayo dakhaltu calayhi bacdi markii aan ka go'nay kadib ayaa mar kale u galay ibn abi casruunkii baan u tegey buu yii faqaala markaas ibn abi casruuna wuxuu weydiiye o yidhi liman qatactum canii maxaa darsigaygu imaan weyse ona iiga harteen ayuu weydiiyey qultu markaasan waxaan ku iro yidhi waxaa dhahayo abu cumar ina naasan yaquuluuna inaka ashcariyun dadkaa waxay leeyihiin waxay sheegaan ina annaasa dadka yaquuluuna waxay odhanayaan inaka adiga ashcariyun ashcari baa tahay bay leeyihiin faqaala markaasu wuxuu yidhi wallaahi maa ana ashcariy ilaahay baan ku dhaartay ashcari maahi marka wallaahi ana yani u inkiray maa ana ashcariyun nin ashcariya ma ahi buu yidhi markaasuu yidhi hada macna alxikaaya dahabi baa odhanaya hada macna alxikaaya warkii laga soo wariyey muwaafaq noqdaana hadalkiisii waa hadalkaasi macnihiisu sidaas weyaan buu yidhi marka madhabkaa la yidhaha madhab alashaacira waad garanaysaan abulxasan alashcari waxaa la yidhaahdaa ee culammadu sheegaan saddex marxalow lahaa marxalada koowaad muctazili buu ahaa leanna wuxuu ku soo barbaaray adeerkiis oo hooyadii qabay oo la yidhaahda abu cali aljubbaa'i ayuu gurigiisa ku soo barbaaray ilaa afartan sano waana sheikh muctazila abu cali aljubaayi sheekhii muctazilada wey afartan sano ayuu wuxuu darsaayey abu xasan ashcari madhabka muctaziliga oo muctazili uu ahaa markii dambe ilaahay uu tusa madhabka ictizaalka inuu xun yahay uu ogaaday oo madhab ahlu sunnihii khilaafsan oo uu masaajidka intuu istaagay uu ka bari noqdo oo iskaga tegey ayuu weliba inuu radiyo uu rabo ayuu waa radinayaa buui madhabka muctaziliga markuu radki bilaabay buu wuxuu arkay nin la yidhahda ibnu kullaab oo isagana radiye ashaaciradii ashaaciraduu radiya markaasuu madhabkiisii qaatay madhabka ibnu kullaab ayuu qaatay waa madhabkan ah tawiilu sifaat ifaatka bacdu sifaat sifaatka ilaahay qaarkood in la awilo yani toddoba sifo mooye sifaatka rabbi leeyahay toddobadaa sifo mooye inta kale way tawiiliyaan ashacirada waa madhabkii ibnu kullaab wey marka madhabkaas waa ta marxaladii labaad uu soo maray wy marxalada saddexaad waa markuu ashaaciranimadi ka laabtay xataa madhabka ashcariga sifaadkood la tawiiliye uu ka laabtay kutubta uu alifayna oo madhabkaa kaga laabtay alibana ka mida ah kitaabka l can usuul dayaana waxaa ka mida ah maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaaf almusaliin kutubtaasuu qoray oo madhabkiisii oo kullaabiga ibnu kullaab ou lahaa kullaabiyada manhajkoodii uu kaga noqday hadda dadkan ashaacirada sheeganaya waxay haystaa madhabkii marxaladii labaad oo shiikhu uu ka laabtay oo ibnu kullaab madhabkiisii ahoo tawiilu bacdi sifaati la awilo madhabkaasay hadda ku dhegan yihiin oo ay haystaa shaacirada waana madhab mubtadaca wey madhab mubtadaca weeyaan oo xataa shiikhii ay u nisbo sheeganayeen uu ka tegey oo kutubtaas madhabka ahlu sunnaha ayuuna ku dambeeyey yani maaragtay abulxasan alashcari salafu saalix ridwaan ullaahi calayhim ariiqadoodii iyo ariiqii ahlu sunnaha ayuu ku akhirtay kutubtiisaana tusayso oo meeshaa uu ku qoray w madhabka marka uu ka laabtay w marka ninkii ashcari lagu arko waa laga tegi jiray hadduu madhabka ashaacirada ugu yeero sida muctasiliga iyo looga tago ayaa isagan ashcarigii maaturidiga looga tegi jiray sidaasay marka uga tageen kutubtoodii inay maaragtay ibnu casruun inay wax ka dhagaystaan ayay muwafaq iyo walaalkii ay uga tageen weeyaan wa can malikin imaamu malik ibni anas weli hadalkan imaam zahbi baa soo saaray oo wadaki siyar ayuu ka soo saaraya an malik raximah llahu tacaala imaam malik bn anas ayaa ilaahay u naxariistay qaala wuxuu yidhi laa yukhadu lcilmu cilmigii lama qaato can arbacin afar qofood lagama qaato afar nooc dadka ka mida ah, cilmiga ha ka qaadani safiihun mid doqon ah safiihu caqli fudud oo yuclinu safaha safahadiisi muujinay yani qof wuxuu rabo samaynayo faasiqun baa loo jeeda hadda waa faasiq wey wax alla wuxuu doonu sameeya faasiqa safiiha asal ahaan waa qofka maaragtay yani mubadirka la yidhaahdo ama xoolihiisa daadaadiyo baatilka ku jiro oo aan wax xadidayay jirin waa safiihi wey kaasoo kale la yidhaahda hadda waxaa loo jeedaa qof wax alla wuxuu rabo samaynayo oo fisqigiisii la jahrayo kaa ha ka qaadanin nin faasiqaho fisqigii la jahrayo haba ka qaadanin cilmi wain kaana haba ahaado qofkaasi arwa naasi dadka midka ugu riwaayo badan ugu warinta badan axaadiista rasuulka alayh salaatu wasalaam waa nin axaadiistii bartay laakiin aanan ku dhaqmaynin oo fisqigii la jahrayo muujisanayo wey safaaxadiisii muujisanayo kaasoo kale axaadiis badanba ha wariye hadduu rabe dadka ha ugu xifdi badnaado oo axaadiista ha wariye marna ha ka qaadanin buu kuleeyahay wa saaxibu bidcatin midka bidcada yani saaxibkeeda ahna oo yadcuu ilaa hawaahu yani bidcadiisa ugu yeera hawadiisa wuxuu jecel yahay yani waxau bidcadiisu dadka ugu yeera waa daacin ilaa bidcatihi bidcadiisa inuu dadka ugu yeera kaana ha ka qaadanin cilmi ha ka qaadanin waa kii labaad wey kan saddexaad waxa weeye waman yakdibu fi xadiii naafi wain kuntu la atahimuhu fi lxadiii waa hadalka imaam maalik baa weli socda waman qofna ha ka qaadanin xadiikii yakdibu fi xadiii naafi dadka markuu u sheekaynayo beenlow ah wain kuntu aanba ahaado laa atahimuhu midaan tukmaynin fi xadiii fi xadiii rasuuli sal la alay wasalam nabiga xadiikiisa markuu warinayo yuusanba been ku sheegin yaananba ku tuumin inuu been ka sheegaye laakiin markuu dadka u sheekaynayo ayuu been sheegaa waa beenlow waa kaadib wey dadku been u sheegi kaasoo kalena ha ka qaadani maxaa yeele waxaa dhici karto beri inuu nabiga been ka sheego inahu laa yatawarau can lkadibi sooma kama dhowrsado beenta iska ilaalin maayo kan afraadna waxa weeye wasaalixun caabidun faadilun ida kaana laa yaxfadu maa yuxadiu bihi wasaalixun nin wanaagsan oo suuban caabidun cibaado badan oo caabido rabbigiisa caabudo faadilun fadli leh waa khayr iyo bahalkiisa khayra ka muuqdo waana ahlu khayr laakiin idaa kaana haddii uu yahay laa yaxfadu midaan xifdinaynin midaan xifdisnayn maa yuxadiu bihi wuxuu dadka u sheegay midaan xifdisnayn hadduu yahay yani markaas waxaa dhici karto waxaan sax ahayn oo dadka u sheego wuxuusan xifdisnayn uusan xaqiiqo u haynin inuu dadka u sheega baa dhici karto kaana marka wax khalad uu kuu sheegaye ka tag buu leeyahay marka afartaas yani qofka wuxuu leeyahay cilmiga lagama qaato maxalshaahidkeena marka waxa weeye wa saaxibu bidcatin yadcuu ilaa bidcatihi meesha haddaynu ku jirno weyaan qofka mubtadica yani maaragtay waxaa la mida ah hadda dadku bidca uma arkaan in badan hadda khaasatan alxarakaat alislaamiya dadka la yidhahdo uma arkaan ninka xisbiga oo jalidka oo yadcuu ilaa xisbihi dadka xisbinimada ugu yeerayo oo difaacayo u dagaalamayo muctaqadkii xisbigaas oo watay ugu yeerayo dadka kaa waxa wey bidcu ku dhex jira isagana kaasoo kale waxba lagama qaado waxba ka qaadani marba hadduu daaci ila xisbiyatihi ou yahay waa daacin ilaa bidcatihi bidcow ugu yeeraa kaasoo kale lagama qaato weeyaan fa yaa ayuha aalibu ninka ardayga aho ardaygiio yani ardaygii sunniga ahaayo sunnada inuu ku dhaqma doonayo ayuu shiikhu la hadlaya idaa kunta fi sacati walikhtiyaari haddii aad tahay waa sacnimo mid ku sugan iyo ixaabati akhtiyaar oo adiga waxaa rabta aad dooran karto khiyaar ay kugu taalla darsigaan waad xaadiri kartaa haddaad rabtana waad ka tegi kartaa ikhtiyaarka iyo saacada saasaa loo jeeda hadda wadaad masaajid wax ku akrinayo ilaa ilaa darsigayga soo fariisa maku khasban tahay laguma khasbi karo hadduu mubtadixiya waa ka tegey fii xaalatiikhtiyaara ku sugan tahay iyo waasicnimaad ku sugan tahay laakiin mar aadan xaalatiikhtiyaar ku sugnayn baa jirto uu noo keeni doono maala ninkii macad buu dhigtaa jaamacad buu dhigtaa yani maarata madrasa u dhigtaa ayuu dhiganaya yani tacliimta nidaamiga ay hadda u bixiyeen ayuu dhigtaa fasalkaasuu ku jira macallin mubtadica u yimi macallinkii mubtadica ahaa fasalkii kama bixi karo hadduu uu ninkaa mubtadic xishadiisa gooyo waxaa dhici karta tacliimtao dhan in laga basliyo oo waxbarashadiisii dhammaa oo waaye kaa marka ikhtiyaar ma hesho waa qof maarata mudari ahoo la dhibaato geliyey oo dhibaataysan weeyaan marka marka wuxuu leeyahay idaa kunta fi saacati walikhtiyaari marka aad saca iyo ikhtiyaar ku sugan tahay falaa ta'khud ha ka qaadanin can mubtadicin mid mubtadic ah oo aad ogtahay bidcadiisii ama raafidiya oo shiici ah ama muctasiliya ama ashcariya ama suufiya ama xisbiya ha ka qaadanin waa mubtadice kaasoo weliba uu ku tiriyey raafidiyin nin raafidi ah ahlurafdi waa raafidada nimankeeda waa shiicada kuwa hadda la yidhahdo alimaamiya itna cashariya la yidhahdo alkhumeyniya oo maaragtay iraniyiinta iyo bakistaanta iyo meelo badanaa laga helaa oo caalamkay ku farirsan yihiin raafidada kuwa la yidhaahdo weeyaan kuwaasoo kale waxbaha ka qaadanin kuwa dhagaxa ku tukada soomaarka oo maaragtay aad aalu beedka ugu xadgudbo qaarkood xataa muslimba ma aha qaarkood maaragtay kuwa oranayo waxaa ka mida oranayo nabiyullaahi maxamedba maba lahayn qur'aanka iyo waxyiga maba lahayn risaalada maba lahayn cali baa iska lahaa jibriila inta khaldamay oo maxamed la aaday leeyihi talo noocaasoo kalea ku jirta maaragtay marka waxa weeye raafidadu waxay leeyihiin waa dogtii shiicada alraafida sida anaga kutubta axaadiista aan uleenahay saxiix bukhaari iyo saxiix muslim iyo aan uleenahay kitaab saxiixulkaafi la yidhahday leeyihiin ayaga dadka ahlu sunnahaasoo dhan waxba kama wariyaan asaaniidooda dhan ahlu baytkay ku taxantahay kulligii halkaas ku taxan bal qaarkood waxay leeyihiin kitaabka musxafka mid ka duwan musxaf faatima la yidhahday leeyihiin sheekha la yidhahdo muxabidiin alkhatiib yani waa nin maaragtay eh, masri ah culammadii ansaar sunnana ka mid ahaa risaale aad u qiimo badan ayuu ku alifaa oo shiicada kaga qoray aad iyo aad uga qoray aad u qiimo badan raafidada ka qoray w marka raafidi ha ka qaadanaysiin kuwa hadda kuwan bakrod kule waa samaarka masaajidka xaafadaha migaara la yihahda maarata bakrod masaajidka ah, kan ku dhegan dhinaca kaga yaala wayashhadu ana caliyan waliyullaahi la jahran dhagaxna ku sujuuda meeshaana jooga xamarna meel xamar weyne la yidhahda ku dhex jiri jiren de qofka arkay xaafadda xamar weyne masaajid yar ku lahaan jireen luuqa hadda shiicada eraaniinta tagta masaajidkaas hadda boorka ka jafeena laygu yiri hadda laii sheegay ay hadda hagaajinayaan taasay wadaanaya marka qofka raafidiga waxba haka qaadan aw khaarijiyan midka khaarijiga khawaarijtana waa taqaanaan waa kuwii saxaabada gaalaysiiyey qof kasta oo qof muslima dadka muslimiinta gaalaysiiyo oo takfiiriyo oo dhiigooda banaysto biayri xaqina ku banaysto waa khaariji wax ka qaadani wamaa akarahu fii zamanina haada aaday u badan yihiin waad ogtihiin meel walbay joogaan nairobi nala joogaan soomaaliyaay joogaan meel walba caalamka ku firirsan yihiin afghanistaanay joogaan masaray joogaan meel walba ku daadsan yihiin waxa weeyaan khaarijiyiin wey khawaarijta madhabkeedana waa uu jiraa weyan marka kuwa waxaa jira hadda alibaadiya la yidhaahdo oo khawaarijna sheegto nimankaan camaaniyiinta cumaan maxaa la yidhaahdaa madhabka ibaadada ibaadiyiintay sheegtaan khawaarijda u nisba sheegtaan wey aw murji'iyin mid murji'i ah yani qofka oranayo qofka hadduu barba iimaan la yimaado oo laa ilaha illa allah muxamedun rasuululah yidhaahdo salaad iyo soon iyo wax khayr ah maba laga rabo marba hadduu laa ilaha illa allah yidhahdo yadkhulu ljanna acmaasha ayay waxay ka saaraan fii musama aliimaan iimaankii bay ka saaraan yani camal looma baahna marba hadduu muctaqadkii la yimid laa ilaha illa allah yadkhulu ljanna bay leeyihiin marka murji'igana waa kaa wey qofka irjaaga lagu tuura kaa weeyaan hadda cagsigeeday dadku u adeegsadaan nimanka xisbiyada markii yani xisbigoodii la weeraro la yidhahdo xisbiga waayo waxaan bidca ku jirtaanay waxay yidhaahdaan ninkii diido alkhuruuj cala alxukaam ila nusuusta ahlu sunna xasan ma ogola soomaha alkhuruuj cala alxukaam xukaamta muslimiinta in lagu baxo lala dagaalamo seef loo qaato shareecadeenna ma ogola bal in lagu taxriimkooda ijmaaca culamada soo guuriyaan sheekh lislaam ibnu taymiye iyo imaam nawowi iyo a'immadoo dhan waxay soo guuriyaan xukaamta muslimiinta in lagu baxo inay tahay yani maaragtay eh, shay xaaraam inuu yahay ijmaac inuu yahay soo guuriyaan dadkaad nusuustaas iyo culummada ugu yeeray manhajkoodii oo yidhaahdo waa xaaraam ayay leeyihiin waa murji bay leeyihin maxaa yelwaxa iskaga dhiciyaan rabaan dadkii mugtahay waxa iskaga dhiciyaana rabaan waxay rabaan inay ku banaystaan alkhuruuj cala alxukaam iyo dhiigga muslimka inay banaystaan ayay rabaan aw qadariyin ama nin qadari ah ka qaadanin qadariga waxa loogu bixiye waxaa way alladiina yunkiruuna alqadara qadarka ilaahay dadka inkiri jiray oo odhanayo alamru unuf bay yidhaahdaan alamru unuf yani waxaan ilaahay ma oga waxa caalamkan ka dhacayo wax ilaahay hore u qadarayna ma ahan waxaas markay dhacaan hadday cusub yihiin dhahan alamru unufta macnaheedu waxa waaye arrinkan haddooba cusub yahayba ilaahay ba xataa ku cusub yahay leeyihiin marka qadarkoo dhan bay inkiraan qoladaasna waxba ka qaaday ow qubuuriyin suufi ahoo qubuurta tawaafo oo masaxdo oo turaab ka qaato oo sharad ka galo oo yacni maarata baryo kaana ha ka qaadan waa suufigii weeyaan suufigii weeyaan waxaas iyo waxaa kada wixii la mid ah kaligood kuma inta kaliya kuuma simin dhibco kugu dhigay soo ma jeedin ahlu bidc waa tiro badan yihiin magacyo badan ay leeyihiin wahaakada intaasaas kaga soo gaabsaday buu ku leeyahay tusaala ku siiye weeyaan marka dadkaas cilmi marna qofka hadduu mubtadic yahay lagama qaato fa innaka adiga buu yidhi haddii aad cilmiga ka qaadato lan tabluqa gaari maysid mablaqa rijaali ragga gaaritaankood meesha ay raggu gaareen meesha ragga gaareen ma gaaraysid buu yidhi ma gaari kart yani shardatayna meeshan ku yaallo xariiqi xariiqa kuu dhigi marka hadalkan lan tablugada halkaasay ku xiran tahay lan tabluga gaari maysid mablaga rijaal ragga meeshay gaareen ma gaari kartid ilaa maxaad ku gaari kartaa bihajri mubtadicati dadka ahlu bidaca ka tegintaankooda iyo bidcatii bidcadooda aad ka tagto faraha ka qaado marka waxa weeye lan tabluga mablaga rijaali ma gaari kartid oo rijaasha meeshay gaareen waa kuwe صحيح العقد صحيح الاعتقاد بالوجدا fi diini diinkaada yani ictiqaadka aad u qabto fiyoobidiisa uu fiyoon yahay wa makiina alitisaali billaahi xiriirka aad ilaahay la leedahay sida uu adag yahay adeegiisa ma gaari karaysa saxiixa nadari mid fiiradiisu oo cilmiga iyo maarata culumta sharciga uu leeyahay miday fiyowdaha inaad tahayna gaari maysid takfu lasara raadkii iyo aaaartii nabiga iyo saxaabadii iyo taabiciinta kasoo sugnaatay ahlu sunnihii raacitaankoodii mid gaaraya ma tihid ilaa bihajri mubtadicati dadka mubtadacada ka tegitaankooda aad ka hijrooto iyo wabidacihim bidcooyinkooda aad ka tagta mooye marka runtii qofka mubtadica hadalka uu shiiku sheegay waa hadal saxa ah wey ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi wuxuu ku darayaa wuxuu leeya markuu sharxayo wadaahiru kalaami shaykhi wafaqahu allah ilaahay ha waafajiye hadalkiisa sheekha annahu laa yu'khadu can saaxibi albidcati shayun qofka saaxibalbidcaha waxba lagama qaato xataa fiima laa yatacallaqu bibidcati bidcadiisa ka badda inaad qaadato waxaana xataa bidcadiisa ku xirnayn inaad qaadato laguma ogolo wey tusaaluu ku siiye famaala idaa wajadnaa rajulan mubtadican qof mubtadica baan helnay yaan aragnay laakinahu jayidun fii cilmi alcarabiya luqadda carabiga aad u yaqaana albalaaqa wاnaxw wاsarf aad u garanaya fahal najlisu ilayhi wanaahudu minhu hada cilma aladi huwa jayidu fiihi am nahjuru ma ka qaadana intaan la fadhiisana miyaan cilmigaas oo aad u yaqaano o itqaaniyaa ka qaadanayna mise waa ka hijiroonayna daahir kalaam sheikh annana laa najlisu ilayhi lama fadhiisanayno sheikh hadalkiisa marna u tegi mayno maxaa yeele liana dalika yuujibu mafsadatayn laba fasaad ayuu arintaasi keensanaysaa wi almafsadatu اluula fasaadka hore waa maxay waa iktiraaru binafsihi fayaxsabu anahu calaa xaqi naftiisuu ku kadsoomaya markii dadkii ay dalabatulcilmiga la soo saftaan oo cilmiga ka qaadanayaan huruur baa gelaya isla weynin markaasuu inu isagu xaq ku taagay isku arkaya horta waa mid waa min jihati nafsihi wey asaga laftiisa bidcadiisu kusii madax taaga hadduu arko dadkiiyo maaragtay arday u wada hoos fadhiyo tan labaad almasadatu aaniya iqtiraaru nnaasi bihi markii dadkii dalabatulcilmiga ahaa macrifada lahaa ee maaragtay ninkan mubtadica inay hoos fadhiyaan la arko dadkii baa ku kadsoomayo xayu yatawaaradu calayhi nnaasu wa alabatu lcilmi wayatalaqawna minhu dadkiibaa u imid markaasay cilmigii ka qaadanayaan marka caamigii muxuu u arkayaa ila caamiga ma kala sooci karo culumtii saxda ahayd iyo carabiyadii ma kala sooci karo carabiga waa ka qaadanayaabaa tiri carabiyadii marka waxa weye markuu arko wadaadadii iyo dhalinyaradii iyo dadkii maaragtay khayrka fahmay oo ninka mubtadaca hoos fadhiya alla asagana ku kadsoomay inuu nin shiikiya arkaya wlcaamiyu laa yufariqu bayna cilmi naxwi wacilmi alcaqiida qofka caamigaana ma kala saari karo luqada culuum alcarabiya naxwadii ah iyo maaragtay caqiidadii ma kala saari karo calaa kulli xaalin qofka mubtadica ah yani maanta luqada carabiga nin walbaa laga heli karaa qof aan mubtadi ahayn oo ahlu sunno ah oo luqadii akrinayo oo yaqaano waa la heli karaa isaga raadso marna sheekh ibn cuthaymiin iyo culammada ahlu sunnahii waxay leeyihiin xataa carabiyada lagama qaadanayo yaysanba yaysanba caqiide ku xirnaanine marna laga qaadan maayo leeyihin ama cilmu xadiidka cilmu xadiid markuu yahay waxa uu warinayo waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qofka mubtadica ah oo bidcadiisa aan la jahraynin bidcadiisa aan la jahraynoo daaci ugu ahaynoo dadka ugu yeeraynin daaci aan ku ahayn xadiidka waa laga qaadan jiray lanna naskan waana qofka inuu taqi yahay waraciya dhowrsanayo xaafid yahay saasoo kale waa laga qaadan jiray weyaan xadiidka way ka qaadan jireen dad badan waa ilaa haddaana laga qaadanin oo laga tago culum dhan oo maarata ummadda u baahnayd oo diinahay ayaa meesha ku lumaysa bay odhanayaan marka hadduu bidcadiisa uusan daaci ku ahayn muxadiina uu yahay waxa uu laga warinayo waa laga qaadanaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dadka muxadisiinta ahaye axaadiista noo warin jira weeyaan laakiin hadda axaadiista waa diiwaansan tahay waxaa dhihi karta xadiidkan oo meesha kuugu yaalla markuu kuu akrinayo inuu muctaqadkiisa baatilkaa kuugu fasiro ayaa dhici karaysa weeyaan marka taalibulcilmiga mar kasta uu cilmi qaadanayo waa inuu dadka ahlucilmiga ka qaato wey dadka ahlu sunnaha inuu ka qaato baa la rabaa وكتب السير والاعتصام بالسنة حافظة بإجهاز أهل السنة على البدعة وكتب وكتب السير كتب السيرة وتاريخ كشكش والاعتصام وكتب الاعتصام الاعتصام بالسنة كتب كشكش اعتصام بالسنة سنة أولوغون دقوا كتب عن السنة هو إيه حافلة أي مليئة من يكبوا حلوي هذا أقبوا حذا بإجهاز أهل السنة أهل السنة israacintoodii iyo dilidoodii ay dileen calalbidcati bidca ay dileen kutubtaas ahlu sunnaha aaday ugu qoran tahay sida ay bidcada iyo ahalkeeda ay isku raaciyeen oo u dileen ay u baabi'iyeen kutubta siyarka iyo kutubictisaam kutubta axaadiista weyaan iyo kutubta caqaa'idka ahlu sunnaha ayaa loo jeedaa way ku tiro badan tahay weyaan iyo wamunaabadati lmubtadicati dadka mubtadicada ah tuuritaankoodii oo la tuuro ayaga iyo waxay wataanba laisla tuuro iyo walabticaadi canhu ayaga in laga fogaado kutubta taraajimta iyo kutubtaasoo dhan baanala kugu soo qoray weya in laga fogaado ahlulbidici kamaa yabtacidu saliimu qofka fiyootada uuga fogaanayo can ilajrabi midka caddada qabo almariida ee jiran qof caddo qaboo jiran oo cudur qabo haddaad ku hiigato soo cudurkiisa ku qabasiin maayo waa ku qabasiinaya marka sida ninka caddada qaba aad uga cararayso adigoo fiyow oo kale ahlubidicana looga carara saasay uga carari jireen walahu marka ahlu sunnihi waxay leeyihiin qasasun qisooyin iyo wawaaqicaatun dhacdooyin oo yatuulu sharxuhaa yani sharxeedii iyo kahadlideedu ay aad u dheeraanaysa bay leeyihin aad bay kutubta uga qoran hadda sheekh bakar oo kale risaalo la yidhahdo hajru mubtadic oo leeyahay risaalo magaceeda la yidhaahdo hajru mubtadic qofka mubtadica ka tegitaankiisa laga hijroodo ayuu leeyahay weeyaan marka qofka mubtadica yani sidaas weye ka tegistiisa ay ka tagaan kutub badan ay ka qoreen laakiin halkan laguma soo koobi kare xoogaa yaraan kuu sheegi buu leeyahay laakiinse yaiibu lii waxaa ii wanaagsan alishaaratu inaan kuu farfiiqo ilaa ru'uusi lmuqayadaati fiiha waxyaalaha laga qoray oo maaragtay la xirxiray madaxyadoodii inaan kuu tilmaamo kuma wada sheegi karo oo sharceedii aad bu u dheeraanaya laakiin ru'uustii aan ku siinaya wixii la qoray madaxyadoodii ayaa kuu tiltilmaamay buu yidhi kan koobaad wuxuu yidhi faqad kaana salafu raximahum allahu tacaala salafkeenna waxay ahaayeen ilaahay oo u naxariistee yaxtasibuuna kuwa ka ajar dalbo yani oo ajar ilaahay uga raadsado alistiqfaaqa yani liididda la liido bihim ahlubidaca la liido ilahay ba ajar ixtisaad bay ku raadsan jireen qofka mubtadica in la liido oo aan la karaamaynin oo la qiimaynin salafkeennii allahay ajar uga doonan jireen ictisaab min allahi bay ku samayn jireen iyo wa taxqiirahum xaqiridooda ahlubidicii la xaqiro warafda mubtadici qofka mubtadica tuuristiisa la tuuro iyo bidcatihi asagii bidcadiisamaca bidcatihi bidcadiisa lala tuuro ayay ilaahay ugu dhowaan jireen wayuxadiruuna way digi jireen min mukhaaladatihim dhexgalkooda la dhex galana dadka aanu bidaca la dhex galo oo mukhaalado lagu sameeyo way ka digi jireen war ha dhexgelina bay oran jireen wa mushaawaratihim ahlu bidaca inaad mustashaar ka dhigato la shawrto ood la tashato nin ahlu bidaca waa ku sii fasaadinaya way ka fogaan jireen dadkay uga digi jireen wa mu'akalatihim in wax lala cuno oo lala fadhiisto way ka digi jireen markaasuu yidhi falaa tatawaaraa naaru sunniyin wa mubtadicin falaa tatawaaraa ay falaa tatawaqadu islama huraan naaru sunniyin wa mubtadicin dab uu shitay min sunniya iyo dab uu shitay min mubtadica isku meel kama wada baxaan falaa tatawaarada saasaan yani maaragtay islama huran saasoo kale laa tatawaqadu oo kale weeyaan ilaa qur'aanka markuu ilahay leeyahy afara'aytum annaara alatii tuuruuna aad hursanaysaan hurin ayaa lihi marka labadoodii dab intay isku keenaan dabkii ahlu sunnaha iyo dabkii ahlu bidaca isku meel kama shidman sida dadka muslimiinta iyo kufaartuba laa taraa anaarahuma nabigu uu yidhi yani maarata labadooda dad isma arkaan mushri inuu muslim dhex dego yani muslim inuu mushrik dhex dego mushrikiin dhex dego ayuu yidhi laa taraa naarahuma labadooda yani naartoodii labadii dab ay shitaan isma arkaan yani ma dartaan wy haddana daris ma noqdaan baa loo jeedaa wy nin mubtadica iyo mid ahlu sunna ah ma dartaan waxba kama dhexeeyaan wa kaana min asalafi salafka waxaa kamid ahaa salafu saalix man laa yusallii ku aanan ku tukan jirin calaa janaasati mubtadicin qof mubtadica ah. yani salaadiisi janaasadii markuu dhinto dad aanan ku tukan jirin ayaa kamid ah yani oo fa yansarifu ka laabanayo mubtadica markuu arko qof mubtadica janaasadiisii kama ayan qaydgeli jirin waana iskaga tegi jireen weeyaan marka bidcadaas culummada sheekh muctaymiin oo kale هذا يعني ما أردت ليس على إطلاقه هذا الشيخ هو الشيخ ضدوب كيس الله قادم ماي بدعة إن شاء الله في رمية هل كانت بدعته بدعة مكفرة مسدد بدعة مفسقة إيه بدعة ستين قال لماذا قارتين يا سميع مسوى ماذا قال لما قارتين هذا قال قال لما قارتين يسو سيد المنافقين فيه وكره اللهم حوير النبي قال الله الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري waa bidcadiiso bidca mukafira marka kuwa munaafiqiinta kaloo la mid noqonaya marka lagu tukan maayo markuu yahay bidcadiisa ay maarata bidca mukafira tahay amaa markay bidcadiisu bidca mufasiqa ay tahay oo aysan mukafira ahayn oo qofkaasi uusan yani maaragtay bidcadiisi diinta aysan kaga baxaynin waxa way salaada waa xaqu lmuslim cala lmuslim salaatu ljanaaza waa lagu tukanaya qofka mubtadica waa lagu tukanaya hadaysa bidcadiisa gaalnimo gaarsiisnay salaatuljanaazidiisa kama tegaysa waa ku tukana laana xaqu kugu leeyaha wey ilaa waxay ka reebaan yani qofka sheekha ah oo dadku ay ku dayanayaan oo yani markii la arko ay ummaddu raacayso kaasoo kale inuu ka dhuunto baa la rabaa uusan ka qayb gelin saasoo kale lianna janaazada waxa qofka uu leeyahay wey xadiidkii nabigaan tusinayo yani qofka waxau xaqu lmuslimi cala lmuslimi situn qofka muslimkaa xaqa uu walaalkiisa muslimkaa kale ku leeyahay waa la xaway idaa laqiitahu fasallim calayhi haddaad la kulanto assalaamu calaykum dheh waidaa dacaaka faajibhu gurigiis hadduu kuugu yeero iyo weliime iyo wax lamida iyo kuugu yeerto ajiib oo u tag waida istansaxaka fansax lahu hadduu naseexo ku weydiisto ilaa ii naseexe u naseexe waidaa cadisa faxamid allaha fashamidhu hadduu inta hindhiso alxamdulilah uu yidhaahdo adna maarata u duceeyo farax geliyo yarxamuka allahu dheh waidaa dacaaka waidaa marida hadduu jirrado facutu soo booqo waidaa maata fatabichu hadduu dhintana janaasadiisi raac ku dabatuko waa xaquu kugu leeyahay haddaysan bidcadiisu aysan ahayn bidca mukafira haddaysan ahayn ee bidcadiisu ay tahay bidca oo maarata faasiqa ay tahay oo fisqi keliya ah ay tahay waxa weeye janaazadii waa ku tukanaysaa sheikhulislaam ibnu taymiya ayuu wadaadka muxaqiqa nooga soo guurinaya wuxuu leeyahy hadalkan idaa taraka alimaamu aw ahlu lcilmi dad imaamkii muslimiinta iyo dadkii ahlucilmiga ahaa iyo wadiini diinka u saaxiibka ahaa hadday ka tagaan asalaata calaa bacdi almutadaahiriina bibidcatin aw fujuurin zajran canhum yani ku tukashadoodii dadkii bidcada muujisanayay ama faajirnimada iyo macaashida muujisanayay haddii ay maaragtay salaadoodii ka tagaan taa ma reebayso lam yakun dalika ma aha muxariman lisalaati calayhi ka tagistaas ay aimadu ka tageen oo salaadiisii ay ka tageen inay ku tukadaan inaan lagu tukanaynin macnaheedu ma aha ku tukashadiisa xaraam ah macnaheedu ma aha wey iyo walistikfaari lahu inaan loo dambi dhaaf weydiinayn ma kutusiiso salaadii waa lagu tukana waana istikfaara loo weydiinaya bal qaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii man kaana yamtanicu can salaati calayhi kii uu nabigu diiday inuu ku tukado yani qofkii khaaliga ahaa oo khiyaanada la yimid ee khiyaanay maxaa la yidhahda haniimada aatilinafsi qofkii naftiisa dilay oo naftiisa isaga isqarxiyo naftiisaa ku dilay yani qofkii madiinka ahaayee dayntii cid ka bixisa aan la haynin yani laguma tukan karo macnaheedi ma imaamku waa ka dhuunta soo maaha nabiga kuma tukanin laakiin muxuu yidhi salluu calaa saaxibikum idinka ku tukaduu yidhi marka macnaheedu waxa waaye murtadici waa lagu tukanaya wey laakiin imaamkan lagu dayanayo waa ka leexanaya bal wuxuu leeyahay ibnu taymiya waxaaba la wariyaa وruوiيa أنhu kana ysتkفir للrajuل في اbaطل dadkaas n maarata ama qaatilu nafsiga ama daynta qabay ama maaragtay khiyaanada la yimid oo haniimada khiyaanay nebiga haba ka haro janaazadoodii oo dadka ha yira idinku ku tukaday haddana istikfaaru hoos ahaan ugu weydiin jiray waa u dambi dhaaf weydiin jiray nabiga alayh salaatu wasalaam marka qofka mubtadica ahi waxa weeye salaatuljanazada waa lagu tukanaya waa lagu tukanaya salaatuljanaaza haddaysan bidcadiisi bidca mukafira aysan ahayn haddaysan bidca mukafira ahayn imaamkii oo ka tegey ama sheekhii weynaayo oo ka tegeyna ma reebaysa inaan janaazada lagu tukanin waa lagu tukanayaa sidaasoo kale weya wuxuu yidhi waqad shuhida waxaa la arkay buu yidhi min yani laga arkay yani la xaadiro goobjoog ahaa min alcalaamati shaykh moxamed ibni ibrahim waa muftigii sacuudiga weeyaan sacuudiga muftigii sheekh ibnu baas ka horeeyey maxamed ibn ibrahim almutawafa sanad eh, hijriya yani hijrada nabiga markay ahayd dhintay raximah llahu tacaala ilahay u naxariiste yaa waxaa laga arkay insiraafuhu laabashadiisii oo ka laabtay can asalaati calaa mubtadici nin mubtadicaa ah dhintay waktigiisii inuu ku tukada bay ahayd markaasuu yani uu ka leexday ma unan ku tukanin waa ka laabtay weeyaan marka salaadaasi yani waxa weye shiikha raxmatullaahi calayhi waxay tusaysaa inuu ku ad adkaa dadka ahlubidaca uu ku ad adkaa wey marka maadaama muftigii uu ka tegey lama dhahay muftiga ka tegayaan janaazo lagu tukanin muslimiinta kalea ku tukanayso maadaama aysan bidcadiisa bidca mukafira ahayn hadday mukafira tahayna salaada lagu tukan maayo weyan janaazada lagu tukan maayo wuxuu leeyahay Eh, wakaana min asalafi salafkeena waxaa kamid ahaa ah man yanhaa man dad baa ka mid ahaa yanhaa reebo can isalaati khalfahum tii hore janaazada lagu tukaday yahay soo maaha maanta mubtadicaaba wuxuu yahayba imaam nin mubtadica imaam ah marka salafkeena waxaa kamid ahaa man yanhaa dad ka reebo can isalaati khalfahum dadka mubtadicada gadaashooda in lagu tukado ayuu ka reebi jireen wayanhaa can xikaayati bidacihim wuxuuna reebi jiray dadkaa salafku ka mid ahi can xikaayati bidacihim bidcooyinkooda in laga sheegsheekeeyo hebel bidcadiisii saashagiyo sheegsheegeeda xataa oo qalbiga dadka masaakiinta looga sheekeeyo waxyaalahooda bidcadoodii ammaan laga dhigayo kale ummadda looga sheekeeyo way reebi jireen maxaa yeelay sababta u diidaya waa maxay lianna alquluuba daciifatun washubaha khataafa yani wuxuu leeyahay qalbiga bani aadamku waa daciif wey markaad in mubtadica u ammaantood u ammaanta maantadna aad tiraahdo waa qof wanaagsan oo saasuu ahayo aad bidcadiisa ka sheekayso wax fiicanna aad uga dhigayso waxa weeye qalbigan daciif waa inuu qaata baa la arkaa shubhooyinka noocaasoo kalena waa khafaafa waa mid dafid badan wey oo waxay ka dafid badan tahay xaqiina kaa leexinaysa shubhada durbaniiba xaq inta ku daftay dariiqa xaqa kaa dhuminaysa weyaan way ku dafaysaa markaasi xaggii shubhadii ayay kula aadi weye marka salafkeenna ridwaanullaahi calayhim qofka ay bidcadiisa bidca mukafira ay tahay waa uga digi jireen dadka way ka reebi jireen kiisa xataa ay tahay bidcadiisa bidca mufasiqa waxa weeye haddii qofka uu heli karo imaam mubtadica uu yahay adigana aad heli kartid masjid ahlu sunna ay leeyihiin ahlu sunnahaasaad la tukanaysaa ahlulbidaca salaadaada waad ka wareegsanaysaa laakiin haddaadan hayn masjid ahlu sunna umaba haysidba jamaacada kama tegaysid mubtadac waa ku daba tukanaysa maxaa yeele xajaaj ibnu yuusuf oo safaak ahaa ee dhiigga daadin jiray ibnu cumar iyo saxaabo badana ku daba tukan jiray waa lagu daba tukan jiray marka jamaacada inaad ka tagto oo tira guriga ku tukanaya ayaan la ogolayn iyo sufuufta muslimiinta oo la ilaalinayo marka mubtadaca markaasoo kale haddaadan dad ahlu sunna aadan haynin waa ku tukanaysaa bay leeyihin sidaasay maarata ahlu sunnadu qabaan weya wa kaana sahl ibnu cabdillahi tustari laa yaraa ibaaxat alakli min almaytati sheekha la yidhaahdo sahl ibn cabdillaahi tustari ayaa wuxuu leeyahay shiikhu yani wuxuu leeyahay wuxuu ahaa laa yaraa midaanan arkin ma ra'yiyeyn jirin ibaaxat alakli min almaytati baktiga markuu yani maaragtay qofka markuu gaajo inuu u dhinto ay halis ay tahay soo baktiga looma xalaaleeyo inuu cuno baktigii baktiga loo xalaaleeya wuxuu leeyahay hadduu murtadic yahay xalaal umaba ahaba inuu baktigu cuno xataa laakiin ninka sunniga unbaa loo xalaaleeye u leeyahay saasuu ka wadaa qof mubtadica muslimba ha ahaadee xalaal uma ahan buu leeyahay laa yaraa ma uusan arkaynin ibaaxata alakli cunitaankii banaanaanshaheedii ay u bannaan tahay min almaytati oo baktiga uu ka cunaay lilmubtadici uma uusan arkaynin qofka mubtadica cinda alidiraari markii baahidu ay jirto baahi ay jirto gaajo ugu dhimanayo ha dhintuu leeyahay qofka mubtadica yuusan cunin taasoo kale laakiin qofka sumiga baktiga ha cuno maxaa yeel ilahay baa u baneeyey mudari wey sababta wuxuu yidhi liannahu baaqi waa mid xadgudbay weeyaan waa baaqi baqyi buu la yimid markuu bidca la yimid sidaa darteed maytada xalaalo ma aha liqowli llahi tacaala ilaahay hadalkiisa uu yidhi faman idura ayra baaqin walaa caadin falaa isma calayhi somayn aayadi faman idura qofkii la dhibaato geliyo hayra baaqin isagoo mid dulmi samaynaya uusan ahayn oo baqi la imaanay sida bidcadoo kale iyo waxun oo dhan la imaanay walaa caadin mid xadgudbayna aan ahayn waxa weeye falaa isma calayhi hadduu cuno wax dembiga ka saaran ma jiro marka kan waa baaqi buu leeyahay fa huwa baaqin bibidcatihi wuxuu leeyahay waa baaqi oo xagga bidcadiisa ayuu baaqi ku yahay oo ku xadgudbay buu leeyahay yani bidcadiisii ayuu maaragtay ninkani ku xadgudbuu leeyahay fa huwa baaqin bibidcatihi marka sidaa darteed asaga wuxuu leeyahay ra'yiga uu qabaa waxaytaa sheekh sahl ibn cabdilaahi wuxuu qabaa qofka mubtadicaahi inaysan maytidu markuu dhibaataysan yahay aysan u bannaanayn baktiga inuu cuno laakiin qofka sunniga ay u bannaan tahay sidaasuu qabaa laakiin yani madhabkaas waa iska ijtihaadkiisa wey sheikhe xataa qofka mubtadica waa u bannaan tahay inuu cuno maadaamaba uu muslim yahay bidcadiisuna aysan bidca mukafira ahayn waa u bannaan tahay weeyaan maxaa yeelay aayadda macnaheedu bidca ma tusayso lafdiga aayadda yani markuu ilahay ley faman idura hayra baaqin walaa caadin waxaa loo jeedaa hayra mubtagin liakli lmaytati yani midaan ku xadgudbaynin cunitaanka maytida la cuna midaan ku xadgudbaynin xoogaa inuu ka cuno baa la rabaa qofka aan ku xadgudbaynin baa loo jeedaa walaa caadin sidoo kaleeto ayra muctadin isagana waa takiid wey yani ayra muctadin midaan ku xadgudbaynin liakli maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay waxaan ahayn midaan ku xadgudbaynin waa loo ogol yahay buu leeyahy marka aayaddan taasay tilmaami lanna aayadda kaleeto oo fi suurati maaida ku jirto aayaddan fi suurat baqara ku jirta faman اldura fi makhmasatin ayra mutajaanifin liismin aliya yani mid leexanayo oo dembi darti u leexanaya aanan ahayn fa ina allaha kafuur raxiim marka qofka yani mubtadica ah waxa wey waa u banaan tahay aklulmayt waa u banaan tahay laakiin shiika ijtihaadkiisa ayuu u jeedaa hadduusan ula jeedin qofkaas bidcadiisu hadday tahay bidca mukafira lanna hadduu kaafir yahay looma ogola qofka muslimkaa loo ogol yahay kaafirka walba xalaadii wax xaaraamka ah maba jirinba taasoo kale maale marka taasoo kale weeyaan culammada qaar ka mid ahoo yani baqiga ku fasirayo qofka oo baaqiga ka tilmaamayo imaamka muslimiinta ee dowladda islaamka madaxda u ihi ninka ku baxo oo baqiga la yimaado dadka buqaadi la yidhaahda looma ogola bay leeyahay macnahaasna way ku fasiraan weeyaan macnahaasna way ku fasiraan wuxuu leeyahay wa kaanuu yadruduunahum salafkeenna waxay ahaayeen kuwa ka cayriyo min majaalisiim majaalistooda xalaqaadka cilmiga way ka cayrin jireen qofka mubtadica qofka mubtadica ah way ka cayrin jireen xalaqaadka cilmiga markuu mubtadica soo fadhiiso ka baxay dhihi jireen majliskiisa ka cayrin jireen kamaa fii qisati alimaami maalikin qisada imaamu maalig oo kaleeto raximah llahu tacala ilahay u naxariiste maca man sa'alahu qofkii weydiiyey can kayfiyat listiwa majliskiisu isagoo fadhiyo oo xalaqadii cilmiga dhex fadhiya imaam maalik ayaa nin u yimi markaasuu yidhi imaam maalik uu su-aal weydiye wuxuu yidhi in allaha yaquulu alraxmaanu cala carshi istawa kayfa istawa ilaahay carshigiisabuu maaragtay istiwu sheegtay istiwaha noociisu waa sida kayfiyadiis habkiisu waa siday yani waxaan ujeedaa istiwaha waa la yaqaanaa kayfiyada lama yaqaano kayfiyada cid garanaysa ma jirto laakiin istiwaha lafdiga la yidhaha waa macluum waa la yaqaanaa imaam maali markaasuu ni maaragtay cabaar inta arrintii aad uga xanaaqay ilaa dhidid uu ka soo daato ayuu markii dambe inta la hadlo wuxuu yidhi alistiwaau macluumun wاlkayfu majhuulun wاsu'aalu canhu bidca wاliimaanu bihi waajibun wama araaka ila saaxibu bidcatin markaasuu yidhi faamara yani wuxuu amray an yakhrujuuh fauhrija markaasaa meesha laga saaray wey yani wuxuu yidhi waa la yaqaanaa istiwa xagga luqadana waa lagu yaqaanaa oo irtifaac iyo sarayn inay tahay xagga sharcigan waa lagu yaqaana wuxuu yidhi in in la rumeeyo alle inuu istiwa leeyahayna waa shay waajib qofka muslimkaa ku ah waajibay ku tahay in la weydiiyana yani lasu-aalo kayfiyadiisa la su-aalana yani wuxuu leeyahay habka uu istiwaha ilaahay yahay waa majhuul waa lama garanayo in la weydiiyana waa bidca weeyaan waa shay bidca ah la yidhaha ilaahay sababo carshigiisu uga kor noqday carshigiisa ilahay waa ka kor noqday yani wuxuuna uga kor noqday calaa sifatin oo yaliiqu bijalaalihi caza wajal lama yidhaahdo qofka hadduu yidhaahdo waa carshigiisa sidaan aniga ugu fadhiya kursigaano ilaahay carshigiisa ugu fadhiya waa gaalnimo waa ku kufrinaya w waa kufri lanna kalqigiisa ilahay u ekeysiiyey marka waxaa le istiwaau yaliiqu bijalaalihi ilaahay yani istiwa u cuntama buu leeyahay markaasu wuxuu yidhi kuma arkayo inaad saaxibu bidca tahay mooye iga saara buu yidhi majliskayga iga bixiya markaasaa laga saaray caman qofkiiba wuxuu ku yidhi sa'alahu su'aale can kayfiyati listiwaa'i habka allah kayfiyadiisa oo carshigiisa uga kor noqday markuu weydiiyey ayuu wuxuu ku yidhi wafiihi waxaa ku sugnaa bacda jawaabihi lmashhuuri jawaabtiisii la garanayay oo la yaqiinay dabadeed wuxuu ku yidhi adunnuka saaxiba bidcatin waxaan kuu malaynayaa bidca midu saaxiiba inaad tahay markaasuu amara faray bihi ninkii yani biikhraajihi saaristiisa uu faray faukhrija markaasaa majliskiisa laga saaray marka qofka imaam mudariska ah qofka markuu og yahay inuu mubtadic yahay oo jalsadiisii uu soo fadhiisto garanayo oo bidco macruufna uu ku yahay oo su-aasha uu u su'aalayo tacanuqii dadka inuu wareeriyo leanna majliska wuxuu rabay ninka imaam maalik weydiinaya asagaa waxaan aaminsanaa kayfiyada ilaahay inuu la tacyiiniyo aaminsanaa markaasu wuxuu rabaa inuu marka dadki tashwiish geliyo dadki inuu tashwiish geliyo ayuu rabaa marka majliskaas mucallimka iyo sheekha waxaa laga rabaa haddau arka majliskiisa qof tashwiish gelinayo ardaydii tashwiishinayo oo bidco ku wado ama shiikhii laftiisii yani maaragtay dadkii ku diraayo oo khayrkii yani sunnadii iyo khayrku dadka u sheegayay inuu ka kaxeeyo rabo ah, waxaasoo kale markuu arko ouna ku yaqaano inuu yidha majliskii iga kax ka bax inuu yidhahdo iga bixi u yidhahdo waa way samayn jireen salafkeena ridwaan ullahi calayh waahbaaru salafi salaf saalix wararkoodu mutakaatiratun mid aad u tiro badan wey fi nufrati kacayrinta min almubtadicati dadka mubtadicada ah cayrintooda dadka laga cayriyo layidhaahdo yaa loo tegin iyo waxajrihim ka hijroonshadooda laga hajiro yacni dadka hadda ninkii yidhaahdo ahlu sunna dadka ahlu sunnaha haddadaan ahayn waxba laga akhrisanin <laughs> magacyo u bixiyaan ahlu tanfiira la yidhahdaa ay leeyihin waxay rabaan in la ag fadhiisto afar ilaa saddex laag fadhiyo dadkay dadka ka cayriyaan ee ku bixinayaan marka salafkeenni fi nufrati cani lmubtadicati dadka ahlu bidaca way ka cayrin jireen dadka iyo waxajrihim akhbaartooda ku saabsan aaday kutubta ugu badan tahay xadaran maxay sidaas dadka uga cayrinayaan xadaran liajli xadari digtoonaan yani laga digtoon yahay min sharihim ahlu bidaca shartooda inay ka digtoonaadaan maxaa yeelay qofkan dadkii ahlu cilmiga aha waaweynaababa dhagaha faraha gashan jiray oo diidi jiray inay aayad ka dhagaystaan ninka mubtadica marka fa kayfa haddaad adigoo aalibulcilmi qalbigaadu uu farash yahay oo khayr wax walbaba aqbali kara iska ag fariisato qof mubtadica bidcadiisa kugu guraya maalinta dambena adigaa tilmiidkiisii baariga ahaa noqonayo bidcadiina la faafinayo wy wa taxjiiman iyo waxay uga celinayaan dadka ugu sheegayaan taxjiiman yani xakamayn iyo joojin liintishaari bidcatihim waxa dadka kutubtaas ay ugu qoran tahay akhbaartii salafka ay aad ugu tiro badan tahay bidcada ay dadka ka duuyaan wa taxjiiman liintishaari bidcayhim dadka mubtadacada bidcooyinkooda inay faafto xakamayn la xakamaynayo iyo celin la celinayo darteed bay sidaa u yeeli jireen wa taxjiiman celin ama xakamayn joojin liintishaari bidcatihi bidcadooda inay faafto yani maarata laga joojinayo wa kasran jabin linufuusihim naftoodana la jebinayo xataa tadcufa ilaa ay ka daciifto can nashri bidaci kuwa ahlubidaca laftooda inay bidcadoodi faafiyaan darteed baa sidaa dadka looga cayriya qalbigooda inuu jabo oo naftooda dacfi uu ku dhaco weyan waliana fii mucaasharati sunniyi lilmubtadici wuxuu leeyahay midda kale oo ku jirto waliana fii mucaasharati sunniyi qofka sunnigaa la dhaqankiisa ou la dhaqmo ou la socdo lilmubtadici qofka mubtadica ahi waxay noqonaysaa taskiyatan waa ammaan ayay lahu lilmubtadici u noqonaysaa lada mubtadii ninkii cilmiga hadda bilaabayo ardayga aalibulcilmiga ahaa ee mubtadiga ahaa iyo walcamiyi qofka camiga ah oo jaahilka ah ee cilmiga lahayn labadaba waxay u arkayaan mar haddaa adiga nin mubtadicaad ah weynaynayso ood la mukhaalatooto mucaashara aad kula jirto la socoto waxay arkayaan ninkaa laftiisa inuuba nin wanaagsan yahay markaasaa qofkii mubtadica ah agtooda ku weynaanayaan siaysan saa u dhicin waa in laga tanfiiriya laga cayriya ka taga la yidhahda waalcaamiyu ninka caamiga la yidhaahdaa caami waxaa la yidhahdaa buu yidhi mushtaqun waxaa laga soo dhambaxi kelimada caami la yidhahdo min alcama cindola'aan ayaa laga keenay buu yidhi cindola'aana laga keenay fa huwa markaasi qofkii caamiga ahaa wuxuu ku suganya maadaama uu indala yahay biyadi man yaquuduhu qofkii hogaaminayey ayuu gacantiisa ku sugayay haaliban inta badan inta badan qofka indhahala waa la hogaamiya sooma qof unbaa wado oo hogaaminaya meeshau mariyo unbuu maraya caamiguna sidaasoo kalebuu noqonaya haddii uu qofka caamigaahi mubtadic ku daba xirto meel alla meeshuu mubtadica mariya buu marayaa buu yii marka ibnu cuthaymiin kelimadan oo alcaami min alcama in laga keenay oo indhala-aan ah wuxuu leeyahy lam acrif anahu mushtaqun min alcama aniga ma ogi buu leeyahay kelimadan in laga soo dhambashay min alcama ila alaan hadartan ilaa waqtigaa la joogo marka fa yundaru waa la eegi marka kelimadan fii dalika hal hiya min alcama ma indhala-aan bay ka timid aw min mise waxay ka timid yani aw min alcumuum mise cumuumnimay ka timid buu leeyahay yani ay min cumuumi nnaasi caamiga waxaa loo jeeda cumuum nnaasi buu leeyahay saasuu leeyahay laakiin caami waxaa la yidhaahdaa kutubta kawaamiista markaa fiiriso sida maala mucjam wasiiska oo kale hadda alcaamiyu markuu leeyahay caamiyaa la yidhaahdaa alladii laa yabsulu ariiqahu qofka aanan wadadiisa arkayn marka qof indhala camal wey qofka wadadu maraya aanan u jeedin waa qof indhala oo kale marka hadalka oo maaragtay sheekh bakar uu leeyahay inay xoogaa kuman tahay baad moodaa wallahu aclam wanaraa waxaanu aragnaa buu yidhi fii kutub musalaxi kutubta mustalaxa ah musalaxu xadiidka wey kutubta musalaxa oo musalax xadiidka loo dejiyey iyo wa aadaabi talabi kutubta talabul cilmiga aadaabtiisa ka sheekayso iyo wa axkaam aljarxi watacdiili kutubta aljarxi watacdiil ka hadasha ragga oo ruwaadda ah kuwooda la dhaawacay oo laga tegay laga tegayo ka qaadashadooda xadiidka laga qaado ayaa majruuxiin la yidhahda kuwa la dhaawacay wey wa tacdiilina kuwa la tacdiiliyayo cadaalada la siiyo laga qaadan karo cilmigii wey yani waxaan ku arkaynaa buu yidhi kutubahaasoo idil alakhbaara warramid iyo ahbaar iyo arrimo fii haada oo ah yani atanfiir can lmubtadica mubtadicada oo dadka laga cayriyo warar aad u tiro badan ayaanu ka helaynaa buu yidhi sida maalan kitaabka alkhatiib albakhdadi uu leeyaho la yidhaahdo aljaamic ila yani liakhlaaqi araawi waadaab saamic kitaabkiisaasoo kale baab dhan buu leeyahayo qofka mubtadica sheikha ma laga akhrisan karaa wuxuu leeyahay baabu takhayur shuyuukhi idaa tabaayana sawsaatuhum haddii sifadoodii ay caddaato yani maaragtay culummada kale doorashadeedii qofka ahlulmubtadica inaad ka tagto qofka yani ahlubidaca ka tag qofka ahlu sunnigaana qofka sunnigaana cilmiga ka qaada weeyaan hada wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam ala nabiyina muxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin